diintu waa imisa meeqaad darajo waay jawaabtu waxay tahay huwa halaathu maraatib waa saddex martabo alislaamu waaliimaanu waalixsaanu waa islaam in allah loo hogaansamo wuu fasiri doonaa islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka kulli wuu fasiri doonaa hadii la yirahdo oo alla la isu dhiibo oo la ateeco waliimaan in allah la rumeeyo oo towxiidkii asmaa wasifaat qofkii laga helo tilmaamihii alle iyo tilmaamihii maaragtay magacyadiisii inuu rumeeyo inuu u qiro alle inay cibaadada keligiis uu mudan yahay keligiisna uu caabudo waa towxiid alcibaada iyo rububiyadii oo ah inuu maaragtay isagu khaaliq yahay makhluuqaadka o dhan abuuray uu maaligoodi uu yahay rabbigoodi uu yahay waa towxiid rububiya kaasina waa in waxaas dhan laga helo oo qowl iyo camalba laga helo qofki oo u maaragtay iimaankii wixii in lagu hadla u baahnaana laga helo wixii qalbiga ku saabsanaan qowl qalbi wax la yihahda jire laga helo qofki oo maxabadi iyo tacdiimki iyo arrimaha noocaas oo kale waa in laga helaa marka yani ictiqaad iyo camal macnaha wax qalbiga lagu gunto iyo afcaal xubnaha laga sameeyo iyo maaragtay wax lagu hadlo waa in tawxiidka lagaa hela oad ku dhawaaqda kalimat maratay tawxiid laa ilaha illa maxamedun rasuul llah walixsaan waa darajadii saddexaad uu noo sharxi doonaa iyadana waa inaad allah u caabudo sidii adigoo arkaayo oo kale haddaad arkeynin isagaa ku arkaayo marka ixsaanka waxaa nidhi eh, sidii rasuulku ku fasiray sala allahu aleyh wasalama an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak inaad allah caabudo sida aad u arkaysid oo kale marka waa inaad cibaadada hagaajisaa waay macnuhu oo aada xaqeeda siisaa haddii maaragta adugu aadan alla arkayna isagaa ku arkaay oo kuu jeeda alle wa kullu waaxidin minhaa mid kasta oo ka mida saddexdaas darajo saddexdaas martabo idaa utliqa haddii la iska itlaaqo oo aan wax qayda loo samaynin shamila diina kullahu diinkii oo dhan buu kulmistaa oo soo dhex gelaya yani islaam keliya haddii la sheego iimaanka ixsaanka waa ku jiraan iimaan haddii la sheego iسlاmka iyo waa ku jiraan احsaan haddii la sheego iسlاmka iyo imanka waa kudhex jiraan macnaheedu waa saas haddii si gaara loo iطlaaqo kuwa kale waa soo gelayaan adi haddii laisla sheego oo iسlam iyo iman sheego mid walba sidii rasulka sl ku fasiray waa in lagu fasiraa su-aasha saddex iyo tobanaad maa macna alislaam jawaabtu waxay tahay macnaahu alistislaamu lahu biاtawxiid waاlinqiyaadu lahu biاlطaaca wاlkhuluusu min ashirki waa in allah loo hogaansamo loogu hogaansamo towxiid towxiidkana waxaa niri wuu kulansanayaa in rabbinimadiisi la ictiqaadiyo oo keligiis inuu khaaliq yahay oo maaragta maaligii makhluuqaadka o dhan uu yahay kii hananayey kii barbaarinaya uu yahay kii arsuqayo uu yahay tilmaamihiis in lagu aqoonsado oo isku sheegay alle isagu isku sheegay ama rasuulkiisu ku sheegay sala allahu alay wasalama cibaadadiina lagu keli yeelo oo qofku ictiqaadiyo allah keligiis inuu cibaado mudan yahay walinqiyaadu lahu biaaca iyo in allah loo hogaansamo aaco loogu hogaansamo aacadu marka maxay tahay waa amarkiina in la qaato nahyigii iyo wax layska reebana laga joogo marka in allah loo hogaansamo oo loogu hogaansamo in maaragtay wixii ma'muura ee leesfarayna qofku uu sameeyo wixii manhi oo layska reebayna uu ka joogo marka ma ahan qof diidan axkaamta alle ma aha daacadii alle qof ka soo horjeeda ma ahan qof ka jeestay daacadii alle ma aha ee waa hoggaansan yahay waana khaadic waa isu dulaynayaa awaamirta alleh oo alluu u hoggaansamaya marka wixii alle iyo rasuul ay ku fareen waa inaad u hoggaansanto haddii aad jeesato marka waa midda alla uu yihi maarata fainamaa calayhi maa xumila fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila yani rasulka sal waxaa saaran wixii maaragtay isaga la saaray oo ah inuu risaaladii dadka gaarsiiyo wacalaykum maa xumiltum idinkana dadow waxaa idin saaran w maaragtay laydinku yani waajibiyey oo ah inaad ajiibtaan allah iyo rasuul sal sal alla slam marka in allah daaco loogu hogaansamo daacadii rasuulkana sal lla alay slam maarata loogu hogaansamo ila rasulka sl waa kii islaamkan u dambeeyey diimaha kii lala soo dira wa waalkhuluusu min ashirki buu yihi waa in shirkigii laga baxaa oo qofku uu ka baxaa aw shirki aanu shaqo ku yeelanin sheekh saalax cali sheekh markuu sharxayay risaaladiisa salaasat اlusuul wuxuu leeyahay cibaaradaas ah wاlkhuluuص min ashirki wuxuu leeyahay nusakda qaarkood bay ku taallaa buu leeyahay laakiinse wاlbaraa'aةu min ashirki wa ahlihi yaa ka saxsan buu leeyahay oo nusakh muctamad ah oo kitaabka halaaثat اlusuul yaa waxaa ku jira alislaamu huwa اlistislaamu lilahi bالtawxiid walinqiyaadu lahu bالطaacة wاlbaraa'aةu min ashirki wa ahlihi marka in shirkigii qofku maaragtay uu ka baxo waxaa ka caamsan in laga beri noqdo shirkiga iyo dadkiisiiba taasaa kasii xoog badan marka muwaalaadka iyo mucaadaadkana wuu sharxi doonaa waa inaad shirkigi necbaato waa inaad kufriga aada necbaato maaragtay dadkii mushrikiinta ahna aada necbaato dadkii maarata kufaarta ah aada necbaato ma garatay diin ahaan iyo alla dartiis baad maarata u necabta waa waxa xun ay ku dhex jiraan darteed yaad u nacaysaa kadibna inaad ku inkirto waxa ay ku taagan yihiin inta tabartaada ah yaa maaragtay waajibka uu yahay laakiin macnaheedu inkaarkaas ma ahan in maaragtay fitna la sameeyo oo qofku uu qori qaato oo uu yidhaha maarata dadkaasa maaragtay anigu soo islaaminaya hawshii dowladdu ay qaban lahayd inuu yidhaha anaa qabanayo wax shaqadiisa maaha isaga laakiin intuu awoodo yuu nimankaas nacaaya kana beri noqonaya marka shirkigii iyo waa ka beri noqonaysaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi waman axsanu diina miman aslama wajhahu lilaah yaa ka diin wanaagsan qofkii wejigiisa u hogaamiyey allah wax ka diin wanaagsani ma jiraan wqaala tacala alla wuxuu yidhi waman yuslim wajhahu ila allahi wahuwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati lwusqa qofkii wejigiisa allah u hogaamiya isagoo ixsaan samaynayo mukhlis ah guntintii xoogga badnayd buu qabsaday meel adag buu ku dhegan yahay diin saxuu haystaa waay qofkaas marka qalbigaadina waa inuu khaadic uu yahay camalkaadina uu ikhlaas uu ku dheehan yahay oo allah aad ula jeedo waxaad samaynaysana وqاaل تaعاaلى alل wuxuu yihi فإilaaهكم إilaah waaxid falahu aslimuu وabashir الmkhbitiin macbuudkiinu waa mid keli ah ee asaga u hogaansama oo u islaama wabashir اlmukhbitiin una bishaaree kuwa maaragtay alla u khuduucsan ee alla isu dulleeya ee amarka alla u hogaansama ee addoommada allana u tawaaduca oo aan iskibrinin kuwaasna u bishaaree waa kuwa haddii alla la xuso qalbigoodu maarata uu cabsado oo maaragtay marka ay dhibaata ku dhacdana u dulqaata salaadana ooga wixii alla siiyana wax ka bixiya sida maarata aayadda ka dambeysa lagu lagu sii sharxa su-aasha afar iyo tobanaad ma daliilu calaa shumuulihi diina kulahu cinda aliطlaaq maxaa u daliila in islaamka marka la sheego uu diin oo dhan kulansanayo diintao dhan ay soo gelayso marka layska iska ilaaqo qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi ina addiina cinda allahi alislaam diinku alla agtiisa la aqbalo waa islaamka marka waxaa jira islaam caam ah oo guud baa jiray islaam khaas ah marka qur-aanka waad ka helaysaa islaam caam ah oo laga sheekeynayo waa kaan habeen dhowad soo sharxayno ambiyada alloo dhan islaamkaas caamkaa lala soo diri jiray waa tawxiidka iyo in allah keliya maaragtay la caabudo oo amarkiisa la qaato tawxiidkii waa isaga mid ambiyada alleh xadiidkii bukhaari wariyey waa kii ahaa alambiyaau ikhwatun licallaat ma garat ambiyadu waa walaalo isku aabbaa oo hooyooyinkoodi ay kala duwan yihiin marka diinkoodii macnaha sharaaicdii baa kala duwan laakiinse asalkii diintu waa isku mid mhm. marka islaamkii caamka ahaa waa islaamkii yani tan iyo nabiy llahi aadam laga soo bilaabo lagula khalqi lagula khitaabi jiray dadka marka fakayra diin lah yabgunahu lahu aslama man fi samaawaati walardi طabcan wakarha habeenhood aan soo sharxayn wax walba waa u hogaansameen alleh hogaansamka caamka ahaa waay marka waa qofki inuu allah u hogaansamo isagoo maaragtay mukhtaar ah oo aan mukraha ahayn culumad markaas waxay ku magacaabaan waa islaam caam ah oo rusushii alle ay ku wada kulansan yihiin islaamka khaaska ahuna waa maxay waa in maaragtay diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey oo isagana lagu khatimay ambiyadii alleh diintaas la raaco marka markii nebi moxamed lasoo saaray kadib haddaad islaam maqasho oo laga hadlo islaam waa midka maaragtay rasuulka sala alla alay slam lala soo saaray baa laga wada marka waa diin islam oo khaasa kani oo sida qaalibka hadda dad islaam maqasho waxaa waaye diinta islaamka loola jeeda nebi maxamed la soo diray sal ly slam marka caqiidada islaamka iyo shareecada islaamka kulli waa ku jiraan wax ka baxsan ma jiro ma jiraan waa midii uu rasuulku yihi sala allahu alay wasalam waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadi اlumma yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yuؤminu bi ila dakla الnaar yani ima maqla aniga qof ummaddan ka mid ah waa ummaddii macnaha diinta loogu yeerayo kuwii soo raacay maaha kaasi marka ama yahuudi ha noqdo dadki dacwada la gaarsiinaya mogta ama nasraani ha noqdo oo haddana dhinta isagoon i rumaynin aniga yuu leeyay rasulku sal ly slam oo aan rumaynin diintaydii layla soo diray asxaabu naar buu ka mid noqonayo hadduu saas ku dhinto marka qofkii diin islaam oo caama haystay oo ambiyada hore maalan ka dambeeyey haddii nebi maxamed lasoo diro oo waqtigii nebi maxamed lasoo diray sal slam uu joogo alla ka aqbali maayo ilaa diinta maxamed lala soo diray mooye diinkaas khaaska waa inuu raaca markuu qofku dhintana yani qabriga wax lagu weydiinaya waa kaas ogata laleeyahy diinkaadi muxuu ahaa kan mataqaanaa la leeyahay waa rasuulki ba sal lagu imtixaanaya waqaala nabiyu sal slm rasuulki allana wuxuu yidhi bada'a alislaamu gariiban wasayacuudu gariiba islaamku wuu bilowday isagoo gariib ah oo dadkiisu ay aada u yar yihiin oo lala yaaban yahay oo caalamkii o dhan uu la col yahay yuu bilowday islaamku wasayacuudu gariiba wuxuuna soo noqon doonaa isagoo gariib ah oo dadka ay inkirsan yihiin ay la yaaban yihiinoo yani sunnadii rasulka sal sl marka la haysto lagula yaabaayo oo caqiidadii sayaxaad markaad haysato lagula yaabayo oo bidcadii markaad iska ilaaliso lagula yaabaayo oo marka suu marka horeba ku bilowday yuu kusoo noqon doonaa laakiin wax jaahiliye oo caam ah oo jira ma jiraan sida kuwan takfiirka ay maaragtay mar badan ku celcelshaan oo yani qaar madaxdooda kamida iyo odayaashooda kamid a ah ay jaahiliyatu qarn cishriin waxaas ay qoraayaan jaahiliye caamih ah ma jirto markii rasuulka lasoo saaray sal alla l slam kadib laakiin dacfiguu dhacaya dadki waa la imtixaanaya gurba way jiraysaa wa qaala sal ll slam rasuulka allana wuxuu yidhi afdal اlislaami iimaanu biاllaah islaam waxaa ugu fadli badan qofki inuu allah rumeeyo marka iimaankiibaa islaamkii la geliyey sideedaba islaamku ma ansaxo ilaa iimaan rumeeyo moogiye inuu jiro moogiye iimaan keligiiso iska soconana ma jiro ilaa qadar islaama la hela ma ogi wagayru dalik kaiir iyo adilo kaloo fara badan ayaa jirta wabilahi towfiiq